بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مدبسة عشلدها دينتها الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii afariyo tobnaad ee tafsiirka sheekh cuثmaan cali xusein alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى الظaalimiin wslى اllahu عlى muxamadi وعlى آlihi وصaxbihi وslma أجmaعiin acuudu biاllahi min الshayطan الرajiim وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله سبحانه وتعالى وحو لربي isagoo la hadlay addoommadiisa mu'miniinta ah wasaaricuu u degdega saaricuna waa la akriyaa biduuni waaw wasaaricuu u degdega oo maaragtay kuwo u dhaqsada noqda ilaa janna ilaa maqfira dembi dhaafidu degdega ilaa maqfira dembi dhaafidu degdega maqfiradaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay min rabbikum xagga rabbi ka ahaatay u degdega oo macnaa alle xaggiisa aada ka heli doontaan wa janna janno u degdega macnaa acmaashaa ku galleedan inaad la timaadaan wa janna janno u jannadaasoo carduhaa ballaadhkeedu waa ballarhka dheerarka maaha carduhaa ballaadhkeedu asamaawaatu samaadka uu yahay ay ka cardi samaawaati samaawaadka ballarhkooda oo kale uu yahay asamaawaatu ay ka cardi samaawaati samaawaadka ballarhkooda oo kale uu yahay sanaadkoo la isku xidhiidhiyey iyo waalardu wa ka cardi اlardi arlada ballarkeeda oo kale e markaa samadan e jannadan ilaahay ma sheegin dherarkeeda macnuhuma waxa weeye waxaana layska yaqaanaa dherarka iyo dee ballarka amba cardiga iyo duulka waxaa had iyo jeer dheer dee duulkaa dheer cardigaa gaaban ballarka gaaban mise waxa loo sheegi waayey jannada ballaarhkeeda dhinac walba mid iska leeg weeye dherar iyo ballaar labadaba miyay iska leeg tahay waxa ugu dhow inay sidaa tahay waayo jannadu waxay ka hooseysaa carshiga markaa shaygu markuu ka hooseeyo shay muqababa macanaa sida khudbadoo kale oo tiirsan oo iska wareeg u dhisan u samaysan isaga laftigiisuna wuxuu noqonayaa shay wareegsan oo kale ayuu noqonaya culimada sidaa ku fasiraya cuskadeen ee leh way isleegyihiin dherarkeeda iyo ballaarhkeedu xadiiskii ku jiray fi صaxiix ida sa'altum اllaha aljannata fas'aluuhu lfirdows fainahu aclى اljannati waawsad اljanna ila akhir xadiiska wasaqfuhaa carshu الraxmaan marka carshiguna wax wareegsan bay leeyihin marka ayada laftigeedu ballarhkeedii iyo dherarkeedaba u isleekaanaya waa qowl culimada qaarkood ay ku fasireen iyo hada xadiidkaasi cuskaday qolyaha qaarkoodna waxay leeyihiin ballarkeedu un baa la sheegay dherarkoodana waa kaba sii daraya dherarka jannada jannadaasoo ciddad loo diyaariyey lilmuttaqiin kuwa allahooda ka baqa ee awaamirta rabbi qaata loo diyaariyey weeye sida jannadaba loogu diyaariyey maaragay sida naartaba loogu diyaariyey kuwa kufriyey aladiina mutaqiintaasoo yunfiquuna bixiya maalkooda fi saraa xaaladda la lada yahay bixiya iyo wadaraa xaaladda dhibaatada lagu sugan yahayba bixiya amba hum kuwan mutaqiinta ahi aladiina kuwa weeye yunfiquuna bixiya kaa qadaro amba aladiina mutaqiintaasoo yunfiquuna bixiya maalkooda fi saraa ladnaanshaha dhexdiisa ku bixiya xaaladda la ladan yahay wadaraa xaaladda la dhibaataysan yahayna bixiya ay dhibaatadu ay jirto mutaqiintaasoo walkaadimiina caburiya kaadimiina caburiya amba baktiya alghayda cadhada mutaqiintaasoo walkaadimiina kuwa caburiya alghayd cadhada cadhadoodana isku celiya oo aanay cadhada ka xoog roonaanin waalcaafiin kuwaasoo dhaafa oo iskaba saamaxa can innaas dadku markay waxyeeleeyaan waalcaafiina kuwaasoo iska saamaxa can innaas dadkana iska saamaxa dhibaata markay ka soo gaadho iyagoo ka aargoosan kara wallaahu alle wallaahu alle yuxibu wuu jecel yahay almuxsiniin kuwa muxsiniinta ah buu ilaahay jecel yahay subxaana wa tacaala ama aladiina kuwii baan ammaanaya yunfiquuna bixiya maalkooda fi saraa ladnaanshaha dhexdiisa bixiya iyo wadaraa dhibaatada iyo faqrigu markuu jiro waalkaadimiina kuwa caburiya ayaan ammaanaya alhayd cadhada waalcaafiina kuwa iska dhaafa ayaan ammaanayaa can innaas dadkana iska saamaxa wallahu alla yuxibu uu jecel yahay alle almuxsiniina kuwa samafala waaladiina mutaqiintaasoo idaa facaluu hadday sameeyaan faaxisha xumaan hadday sameeyaan aw amase dalamuu ay dulmiyaan anfusahum lafahooda ay dulmiyaan ay macaasi iyo xumaan ay la yimaadeen ay ku dulmiyaan dakaru llaha alla xasuusta waaladiina mutaqiintaasoo idaa facaluu markay sameeyaan amba hadday sameeyaan faaxisha mid foolxumo badan aw amase dalamuu ay dulmiyaan anfusahum lafahooda markay dulmiyaan dakaru llaha alle xasuusta dabadeed fastakfaruu ay fastakfiru llaha ilaahayna markaa dembi dhaaf weydiista fastakfaruu dembi dhaaf weydiista allaha alle maaragtay uga dembi dhaaf dalba lidunuubihim dembiyadooda daraadi lidunuubihim ambaba dembiyadooda alle u weydiiya dhaafid uu alle ka dhaafo waman yakfiru ay laa yakfiru ma dhaafo addunuub dembiyada ma dhaafo ila allah alle mooyaane marka waman yakfiru dunuuba ila allah waa muctarida waman yakfiru ay walaa yakfiru ma dhaafo amba kuma dhaafaya addunuub dembiyada yaa dhaafa ila allah alle mooyaane dakaru llaha alle ayay xasuustaan walxaal bay alle xasuustaan lam yusiruu ayna daa'imin oo aanay joogtaysanin calaa maa facaluu waxay sameeyeen maxaal bay alla dembi dhaaf weydiistaan lam yusi lam yusiruu aanay ku negaanin calaa maa dembigii facaluu ay sameeyeen wahum yaclamuun walxaal baanay ku negaanin hum ayagu yaclamuuna ay ogsoon yihiin kani inuu dembi yahay kuma nagaadaanoo israar macnaa kuma dul nagaadaan amba ma daa'imaan baad odhanaysaa lam yusiruu aanay daa'imin ayay alle dembi dhaaf weydiistaan e, calaa maa kii facaluu ay sameeyeen walxaal baanay ku nagaanin hum ayagu yaclamuuna ay ogsooyinkan inuu dembi yahay ulaaika kuwaasi jazauhum waa mubtada labaadee jazaauhum abaalkoodu makfira dembi dhaafid weeyi min rabbihim xagga rabbi ay ka heli doonaan wajannaatun jannaat weeye waa jannooyin tajrii ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda alanhaar togog ay qulqulayaan khaalidiina xaal ay ku waari doonaan waa xaala muqadara yani way khuluud macnaa ku daa'imi doonaan khaalidiina xaal ay ku waari doonaan fiihaa jannada dhexdeeda wa nicma waxaa wanaagsanaaday amba ugu wanaagsanaaday ajrulcaamiliina kuwa camal fala ajarkooda ajruhum wa nicma waxaa ugu wanaagsanaaday amba ugu nicmo batay ajrulcaamiliina kuwa camal fala abaalmarintooda waxaa ugu wanaagsanaaday ajruhum manaa waa kuwan ajarkooda ayaa aada mid nicmo u leh oo wanaagsan weeye baa alla leyi subxaana wa tacaala waa jannadaas iyo ilaahay oo ka raali noqon doona ma arkaysa kaasay heli doonaan baa allah leeyihi subxaana wa tacaala qad khalat ilaahay wuxuu la hadlayaa addoommadiisa oo ilaahay lesi aayaadkani ay soo degayeen markay mu'miniinta ay dhibaatadu gaadhay ee qaswadii uxud la jabay ilaa toddobaatan saxaabi goobta lagu dilay labaatan ka mida ah la qafaashay ayaa dee raggu uu damqabay sababta jabkani ku dhacayna waxay ahayd un khilaafkii rasuulka ilaahay goobuhu dejiyey ay ka yimaadeen iyo isqabsiga isqabsadeen ayuunbay ahay allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala qad khalat waxaa tegey min qablikum idinka hortiin waxaa tegey sunan dhacdooyin baa tegey saasay ka dhiganta waa jamcu sunna waa duruq waxyaabo ilaahay riday subxaanahu wa tacaala bimacnaa qad tara naxwa haada dadyowgii horey taroo kale ku dhacday wey qad khalat waxaa tegey min qablikum idinka hortiin sunan dhacdooyin baa dhacay tan oo kale iyo qaar ka sii daran baa dhacay weeye sunan dhacdooyin baa dhacay maaragta ee fi lardi arlada ilaahay mara fasiiruu socda fi lardi arlada socda baa ilaahay yidhi oo fanduruu eega kayfa kaana siday ahaatay kayfadaasa qabarkii u taqadimay ahe caaqibatu lmukadibiin kuwa beeniya xaqa cidhibtoodii siday noqotay bal eega oo fanduruu eega kayfa kaana siday ahaatay ay noqotay caaqibatu lmukadibiin kuwa xaqa beeniya cidhibtoodii bal waxay ku gebagabowday iyo sida ilaahay u baabi'iyey bal eega in yamsaskum hadduu idin taabtay kani macnaa allah wuxuu leeyay subxaanahu watacaala ishaarada waxay ku dhacaysaa qur'aankan kan macnaha qur'aankani bayaan caddayn weyn linnaasi dadka ayuu u yahay mid loogu caddeeyo waxay adduunyadooda iyo aakhiradooduba ay ku hagaagayso haadaa kani bayaan wey macanaa caddayn baa ku sugan linnaasi dadka ayay ugu sugan tahay bayaanun ay fiihi bayaan caddayn baa ku sugan amba waa caddayn linnaasi dadka tibyaan buu yahay wa hudaa hanuun weeye wa mawcida waana weeye waxay ku waansamaan lilmuttaqiin muttaqiinta ayuu hanuun iyo waanaba u yeyba allah subxaanahu wa tacaala lilmuttaqiin kuwa allahooda ka baqa subxaana kuwaasu u yahay mawcida markaa waa zaajir oo wax iyaga ka reeba xumaanta waxyaabaha ilaahay xarimay dembiyada ma arkaysa allah markaa wuxuu yihi isagoo sabir siinaya tasliya baa la yidhaahdaa wuxuu sabir siinayaa mu'miniinta wixii dhacay walaa tahinuu ha daraynina wahanku waa taag cajsi hadaanida wey walaa tahinuu ha taag daraynina walaa taxzanuu ha tiiraanyoonina oo wixii idin soo gaadhay kuwa ka murugooda ha noqonina wa antum idinku alaclown kuwii sarrayn badan baa tihiine kuwa korrayn badan ee ka sarreeya kuwan kufriyey ayaa tihiine ha tiiraanyoonina waayo ciribta dambe wanaagsan idinka iskale walaa tahinuu ha taagdaraynin ha daciifina walaa taxzanuun hana murugoonina waantum idinku alaclow kuwa korayn badan baatiin ba allahi subxana wa tacaala ayaa tihiin hala imanina wahan iyo taagdaro iyo niyad xumo in kuntum haddaad tihiin mu'miniin kuwa muuminiina hala imanina ee taa iska daay in yamsaskum hadduu idin taabtay qarxun dhaawac ina dhibaataa dhacday oo rasuulka ilaahay waa la dakray oo dhool baa laga jabiyey ma arkaysa toddobaatan saxaabi baa la dilay qarxun dhibi hadday idin dhaawac hadduu idin gaadhay miyaa damqanaysaan culimada qaar baa waxay leeyihiin shardiga hala qadar miyaa damqanaysaan qoliyaana waxay dha in yamsaskum hadduu idin taabtay qarxun dhaawac hadduu idin gaadhay faqad massa waxaa taabtay alqawma duulkanba aad iska soo horjeedaan qarxun dhaawac baa gaadhay mithluhu kan idin taabtay oo kale ah kan ayaa idin gaadhay kan idinka idin gaadhay oo kalea ah, iyagaba ku dhacay weliba ka sii badan wa tilka taasi dhacdadan maanta dhacday wey wa tilka ta tan alayaamu maalmaha ah nudaawiluhaa waxaanu warwareejinaynaa bayna annaas dadka dhexdooda oo maalinba qole ayay ku jiifsanaysaa nudiilu calaykum alacdaaa ma arkaysa waa si loo arko bal qofka sabraya adkaysanayo amba tilka taasi wa tilka taasi alayaam waa maalmo nu khabarka ridno nudaawiluhaa waxaanu wareejinaynaa aanu warwareejinaynaa maalinbaa bayna annaasi dadka dhexdooda oo maalinbaa waxa ay ku dhacayso aqolo yawmun lana wa yawmun ligayrina wa yawmun lilnisaai wa yawmun linnas maanaa saasoo kale wey maalin bay haada quri dharkiisa waliyaclama allahu ay wafacala dalik ilaahay baana sidaa yeela subxaanahu watacaala muxuu rabbi sidaa u yeelay litactabiru liyactabiru si ay u cibro qaataan baa alle sidaa u yeelay dadku amaba si aada u cibro qaadataan amba allah baa sidaa yeelay cilada xasan baynu ku xidhaynahay liyaclama muxuu sidaa rabbi u yeelay liyaclama allahu alla inuu ogaado cilmigan waxaa la yidhaahdaa waa cilmiga uu ku xidhan yahay ciqaabka iyo abaalmarinta hore ilaahay subxaanahu watacaala dee caalim lgayb wey wax kastoo dhacaya iyo wax kastoo dhicin iyo wax kastoo dhici doonaba ilaahay wuu og yahay marka ogaalkii cilmigii ilaahay ee ballaadhnaa ee sidaa ahaa ayaa xaaladda addoonkani uu la yimaado arrintan ogaalkaa rabi addoonkan xaaladdan uu la yimi amba xilligan uu arrintii sameeyey amba uu samayn waayey xaaladdaa ogaalkeeda ayaa wuxuu ku xidhan yahay abaalmarinta iyo ciqaabidaba hadda waxaa dhici karta ee mufasiriinta sida ibn cabbaas oo kale laga warshay inuu ku fasiro allah baa sidaa yeelay liyaclama allahu inuu arko ayuu rabbi sidaa u yeelay liyaclama allahu alla inuu arko aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey manaa siwa alla u abaalmasmaara waliyaclama allahu siwa alla u arka buu sidaa u yeelay aladiina anba u ogaado aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey oo wayatakida waliyatakida inuu ka yeesho minkum xaggiinana rabi inuu ka yeesho shuhadaa kuwa isaga daraaddii u baxa amba u dhinta shuhadaa kuwa alle daraaddii u dhinta suu uu rabbi u yeesho ayuu sidaa alla u yeelaa oo u warwareejiyaa maalmaha wallaahu alle laa yuxibu ma jecla الظالimiin kuwa ظaalimiintaa ilaahay ma jecla subxaanahu wa tacaala iyo allah sidaa sameeyey subxaanahu wa tacaala rabbi wafacala maa facal rabbi isaga ayaa sidaa yeelay amba si ay u cibro qaataan iyo waliyumaxisa inuu dahiro allahu alle inuu dahiro aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey tamxiis inuu alle shaandheeyo oo markaa ay soo baxdo inta asalka ah weeye oo facala dalik sidaa qadar isagaas rabbi sidaa yeelay subxana wa tacala si ay u cibro qaataan iyo waliyumaxisa allahu rabbi inuu dahiro ambaba uu sooco aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey iyo wayamxaqa waliyamxaqa inuu baabiiyo alkaafiriina kuwa kufriyay inuu baabiiyo ayuu allah sidaa u yeelay subxaanahu wa tacaala markaa tamxiiska waxay helayaan dee dembi dhaafid wuu dahiraya ma arkaysa xataa hadday dembiye fara badan lahaayeen buu dahiray haddaanay dembiba lahayna ilaahay wuxuu kor ugu sii qaadi doonaa darajaat am xasibtum bal axasibtum ma waxaad u malaynaysaa amtan munqadica la yidhaahdaa bal baynu qadarray maogta qisadahore laga guuray am xasibtum bale axasibtum ma waxaad u malaynaysaan an tadkhuluu inaydun geli miyaad u malaynaysaan aljanna janno inaydun geli miyaad u malaynaysaan walxaal inaydun iska geli janno miyaad u malaynaysaan lamaa yaclam illaahu alle aanu ogaanin lamaa bimacnaa lam laba xarfu jasmi un weeye laakiin lamaadu waxay faa'iidaynaysaa tawaquc wax la yidhaahdo ma arkaysaa walxaal miyaa u malaynaysaa janno lamaa yaclam illaahu alle aanu ogaanin amba aanu arag waa sidanu sheegnay une aladiina kuwa jaahaduu jihaaday ilaa ilaahay subxaanahu watacaala kuwa isu jihaadaan oo ay la yimaadaan camalkan ha u malaynina inaydun jannada geli lamaa yaclam illaahu alle aanu ogaanin aladiina kuwa jaahaduu jihaaday amba aanu arag ee minkum idinka idinka mida wayaclama asaabiriin laba takriij baa ku jira yaclamadaas ma arkaysa ee qolyaha waawga waaw sarfi bay yidhaahdaanoo wuxuu joojiyey icraabtii hore ee labada takriijta ku jira waa baabka la yidhaahdo laa ta'kul isamaka wa tashrab alabana bimacnaa kalluun ha cunin adigoo caanan cabay saasoo kale ay ka dhigantay maca shurbi laban macnaha israacin labada oo bimacnaa waan ayaa markaa la qadaraya yaclamadani waa mansuub laakiin waxa lagu nasbiyey waan muqadaraa ah bay leeyihiin bacdalwaaw baana la qadaray walamaa yaclam illaahu iyadoonu alla ogaanin amba arag aladiina kuwa jaahaduu jihaaday ee minkum idinka idinka mida wayaclama waan yaclama asaabiriin isagoo ogaadin kuwa sabray markaa ta horey ku xidhan iyagoo saabiriinta jihaaday aanu alla ogaanin takriijka labaad wuxuu leeyahay waaba madsuume waa iska dhaafo fatxahana ma arkaysaa iltiqaaga dartii baa loo keenay wayaclama aanu ogaanin ba iska dheh asaabiriina kuwa sabray ma arkaysaa waana kaa horun baanu iskaga xidhan yahay fatxahana waxaa loo keenay iltiqaaga dartii bay leeyihin waa madhab min madaahib nuxaas ay qabaanoo aan cidina naqdiyi karin walaqad kuntum laqad kuntum waxaad ahaydeen tamanawna kuwii doona almowt dhimasho dagaal ayaa dooni jirteen jihaad min qabli an talqow intaydaan la kulminhu mawdkaasi walaqad kuntum waxaad ahaydeen tamanawna kuwii doona ee jeclaada almowt dhimasho macnaa jihaad iyo dagaal min qabli an talqow intaydaan la kulminhu mawdkaasi faqad ra'aytumuu waad aragteen hu mawdkii oo markii rag isku hilaaciyey ee rogo-ay ee dagaal dhacay wey faqad ra'aytumuu waad aragteen hu mawdkii baa aragteen oo raggu daadanayo oo kooxba koox ka daba dhimanaysa aragteen walxaal antum idinku tanduruuna aada arkaysaan ayaad aragteen ba alla leeyahy subxaanahu watacaala ilan hore waxay u jeclaayeen inay jihaadaan oo dagaal la galo quluubtoodaa ayaa la laakiin arrintay doonayeen ayaa xasishay ma arkaysa waad aragteen geerida baad aragteen oo markii warmaha iyo seeftu ay isweydaaratay rag fooda istaray midno nin aanu u reebayn ee aanu uhambeynayn markaa shaygii si indha ay ku hayaan geeridii oo kale ayaa ma arkaysa ah la yidhi waabaad aragteenba mutakalimiintu waxay yidhaahdaan takhyiil bay yidhaahdaan shay si khayaaliya qofka loogu tusay mawdkii oo kale maalan waxay yidhaahdaan waa takhiilku waxa weeye waa mushaahadatu maa laysa bimaxsuusin kalmaxsuusi macnaa shay aanad arkayn in lagaaga dhigo sida shay aada arkayso oo kale waaba aragteen baa ilahay leyi subxaana wa tacaala saasay iyagu yidha waa qolyaha mutakalimiin tahay aragte baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala indhahaa baa ku haysay wamaa muxamed nebi muxamedna ma ahaanin alayhi salaatu wasalaam ilaa rasuul rasuul mooyaane wax kale mid la diray oo ilaahay wuxuu halkan ugu xusay rasuulkiisa markay muslimiintu ay tabeen maalintii uxud ee toddobaatanka saxaabi la dilay ayaa shayaaiintu meesha way ka dhawaaqeen baa la yidhahda alaa ina muxammadan qad qutil war la dil buu yidhi shayaan maa nebi maxamed la dil saas oo kale markaasaa dee rasuulka ilaahay goobtii lagu dil markii la yidhi argagax xoog leh iyo fajac ayaa dhacay ma arkaysa dadka dee quluubtoodii bay taabanaysa wamaa muxamed maxamed ma ahaanin ilaa rasuul rasuul mooyaane wax kale ilaahay uu diray rasuulkaasoo qad khalat ay tagtay min qablihi isaga hortii arrusulu rasuulla ay tegeen bimacnaa isaguna wuxuu u tegi doonaa uun siday kuwii hore u tegeen qad khalat ay tagtay min qablihi isaga hortii arrusulu rasuullo ay tegeen waad garanaysaanoo maalintii rasuulku dhintay calayhi salaatu wasalaam abubakar waa kii maqnaa ma og tahay sanix dhulkaasuu jiray cawaali madiine ayuu deganaa iyadoo dee maaragtay saxaabadii haykaan iyo wareer uu ku dhacay ragga qaarkood ay leeyihiin ma dhiman sida cumar iyo rag la midi ragga qaarkood ay leeyihiin maaragtay wuu dhintay qaarkood khalkhaluu ku dhacay waa kii abubakar soo galay maaragtay isagoon cidna la hadal waa kii rasuulkoo maradii ku dadan ka qaaday waa kii wejiga ka dhunkaday ma arkaysaa dadeeto waa kii aayadan akriyey ma arkaysaa sida uu soo saaray bukhaari raximah llah waa qiso macruufa wey afa in maata hadduu dhinto nebi moxamed bal eeg afa in maata hadduu dhinto aw amase qutila la dilaba inqalabtum miyaad noqonaysaa calaa acqaabikum ma cirbihiinii baad dib ugu noqonaysaa calaa acqaabikum macidhbihiinna ayaa dib ugu noqonaysaa magaalnimaa dib ugu noqonaysa waman yanqalib ka noqda calaa caqibayh cidhbihiisa qofka dib ugu noqda gaalnimo dib ugu laabta falan yadura allaha alle kuma dhibaatayn doono shaya shaynaba wax uun dhib ah shaya shaynaba alle kuma karo allana wuu abaalmarin doonaa ashaakiriin kuwa shukriyada ilaahay wuu abaalmarin doonaa wamaa kaana uma ahaanin umaba banaana linafsin nafnaba an tamuuta inay dhimato ilaa biidni illaah ilaahay qadihiisa inay ku dhimato mooyaane badna maarata wamaa kaana uma ahaanin linafsin nafnaba an tamuuta inay dhimato ilaa biidin illaah alla idankiisa mooyaane nafnaba umay ahaanin kitaaba waa mafcuul mulaq baa la yidhahdaa ay kataba allahu alla wuu qoray dalika ka kitaaba qorid buu alla qoray naf waliba inay ilaahay qadarkiisa ku dhimato kitaabkaasoo muajala la mudeeyey muajala la mudeeyey bay naf waliba ku dhimanaysaa waman yurid qofka doona thawaaba addunyaa adduunyada abaalkeeda camalkiisa adduunye uun ku doonaya nu'tih waanu siinaynaa qofka minhaa ay min thawaabi addunya adduunyada xaggeeda aan wax ka siinayna wuxuu doonaya ayaanu siinaynaa waman yurid qofka doona thawaaba alaakhira aakhira thawaabkeeda qofka doonaya ajarkeedana nu'tih isna waanu siinaynaa minhaa wasanajzi waanu abaal marin doonaa ashaakiriin kuwa ilaahay ushugsaya waanu abaal marin doonaa wakaayin badana oo badana min nebiy nebi badana qaatala diriray macahu xaalayhina dagaalamay ay rasuulkaa weheliyaan ribbiyuun kuwa culimo ah oo camal fala kuwaasoo kahiir fara badan qiradan innaga inoo taalla aad bay u ishkaal yar tahay laakiin qutila marka la akriyo ayaa waxoogaa ishkaali qiradaa gala wa ayin badanayo badana min nebiyi nebi badana qaatala diriray macahu xaal ay weheliyaana diriray ribbiyuun kuwa rabbi loo nisbeeyo amba kuwa cilmigooda ku camal falaa ay weheliyaan kahiir oo fara badan famaa wahanuu may daciifin baa yidhi famaa wahanuu may habsoobin oo kuwa habsoobay may noqonin limaa kii daraaddii kumay habsoobin asaabahum ayaga haleelay fii sabiili illaahi ilaahay dariiqiisa ku haleelay kumay habsoobin wamaa dacufuu manay daciifin wama stakaanuu ismanay dhiibin wama stakaanuu ismanay dhiibin oo kuwa tarta waray <laughs> may noqon wallaahu alleh yuxibu wuu jecel yahay alsaabiriina kuwa sabra wamaa kaana maba ahaanin qawlahum waa qabarkii oo muqadama kaanada eh qawlkoodina wax kaleba ma noqonin oo wax kaleba kumay hadal ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaan rabbanaa rabbigayow ikfir lanaa noo dhaaf dunuubanaa dembiyadayada ilaahayow dhaaf wa israafanaa xadgudubkayagana ilaahayow dhaaf في amrinaa arrinka iyaga aanu ku xadgudubnay wahabbit ilaahay ow sug adkee aqdaamanaa lugaha iyagana ilaahay ow sug wansurnaa nooga hiili cala alqawmi duulka alkaafiriina gaaloobay fa aataahum allahu alle wuxuu siiyey thawaaba addunya sax maa thawaaba addunya waa la siiyey subxaanahu adduunyada hawaabkeeda buu siiyo qaniima iyo ayay heleen baa ilaha leey subxana wa tacaala iyo maxay wa xusna hawaabi alaakhira waa min baabi idaafiwaaa ayaa waxay u idaafaysan tahay mawsuufkii markaa tarkiibka sidan isu saar hawaab addunya baa ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala iyo wa hawaab alaakhira ayaad odhanaysa wa hawaab alaakhira iyo aakhiro abaalkeeda buu alla siiyey thawaabka alxasana wanaagsan saasa soo tarkiibinaysaa fa aataahum allahu alla wuxuu siiyey thawaab addunya buu alla siiyey wa xusna thawaabi alaakhira iyo wa wallahu alle yuxibu wuu jecel yahay almuxsiniina kuwa samafala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow in tudiicu llaha in tudiicu haddaad adeecdaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay haddaad u hoggaansantaan yaruduukum way idin celin calaa acqaabikum cirbihiinni ayay dib idinku celin gaalnimay dib idinku celin doonaan oo dabadeed fatanqalibu waydu noqon khaasiriina idinkoo khasaaroobay baa gaalnimo u noqon doontaa bal illaahu bal e war nimankaa ha oo daacadooduna mid idinlu goynaysa iyaguna awliye idinma aha e allahu alle mawlaakum gargaarihiina wey isagaa mawla idiyo weliba rabbi idinka isagaa idin ah wa huwa alle khayru nnaasiriin inta gargaarta ka ugu khayrka badan wey wa huwa alle khayru nnaasiriin inta gargaarta ka ugu khayrka badan wey sanulqii waxaanu ku tuuri doonaa fii quluubi aladiina kuwii quluubtooda waxaanu ku tuuri doonaa kafaruu gaaloobay alrucba argagax baanu ku tuuri doonaa rucbiga waxaa la yidhahdaa buuxinta shay la buuxiyo ayaa la yidhahdaa macnaa quluubtooda waxaanu ka buuxin doonaa baa la leeyahay khalkhal sanulqii waxaanu ku tuuri fii quluubi aladiina kuwii qalbiyadooda waxaanu ku ridi doonaa kafaruu gaaloobay alrucba argagax baanu ku ridi doonaa baa alla yidhi subxaana wa tacaala maxaa argagaxalo aan ugu ridaynaa bima ashrakuu billah ay biishraakihim ushariig yeelidooda daraaddeed ayaanu ugu ridaynaa bu alla lehi subxaana wa tacaala billah alla ay ugu shariig yeeleen ma waxay ugu shariig yeeleen lam yunazil aanu alla uba soo dejinin bihi ka suldaana xujaba waxaana uhaysan daliil ay ku caabudaanba marka amaada waa masderiyadii bacduna sababiyadii weeye sanulqi waxaanu ku ridi fii quluubi aladiina kuwii qalbiyadooda aad odhanaysaa waa jamice kafaruu gaaloobay alrucda argagax baanu ku ridi doonaa cabsi bimaa ashrakuu billah ay biishraakihim usharig yeelidooda daraaddeed ayaanu ugu ridaynaa billah alle ay ugu sharig yeelaan maa waxay ugu sharig yeelaan wax lam yunazil aanu alla uba soo dejinin bihi ka ay alla ugu shariig yeelayaan suldaana amba bihi bicibaadatihi kaa cibaadadiisaba suldaana daliil xujo ay u haystaan ba aanay jirin wa ma'waahum kuwaa hoygoodu annaaru weeye ma'wiga waxaa la yidhahdaa xerada wa ma'waahum kuwaa hoygoodu annaaru weeye wa bi'sa waxa xumaaday mathwa adaalimiin kuwa dhaalimiinta ah hoygooda maswa makaanku weya min sawiya yaswa maswa daalimiin kuwa daalimiinta hoygooda xumaaday kan weeyaan kaasaa ugu xunbaa lili subxana watacaala wallahi laqad sadaqakum allahu alla wuu idin xaqiijiyey wacdahu ballanqaadkiisii buu alla idin xaqiijiyey mu'miniinta ilaahay subxaana wa tacaala u ballanqaaday dee inay gaalada rabbi uga hirin doono markay toosnaadaan id wakti buu alla idinku run sheegay ballanqaadkiisii taxusuuna aad xasuuqayseen hum kuwan gaaloobay biidnihi ilaahay qadarkiisana aad ku xasuuqayseen bitasliidih eh, asanatu xasuus haddii la yidhaahdo waa sanad aan waxba reebin waa min alxis waa miirtirid waxaa lagu miirtirayaa dagaalkii id xilligiibuu walaqad sadaqakum allahu alla wuu idiin xaqiijiyey amba idiin rumeeyey wacdahu ballanqaadkiisii id taxusuunahum aad ku miy aada miyir tirayseen dilkii la miyir beenayeen taxusuunahum aada miyir tirayseen amaba aada xasuuqayseen ama aada dabar jarayseen biidnihi ilaahay diriddiisana amba kusalididiisana aad ku miyir tirayseen xataa idaa fashiltum ibtidaayadii xataada ka xataa idaa fashiltum markaad fashilanteen macnaa waa baqa xataa idaa fashiltum markaad fulayowdeen watanaazactum aada doodeeneed ku murateen fi lamri arrintii aada ku muranteen wa casaytum aada caasideen alle iyo rasuulkiisii min bacdi maa araakum intaa isku xidh min bacdi maa araakum intuu idin tusay dabadeedna aada alle caasideen maa kii uu idin tusay maa kii jeclaydeen yani haniimadii marka arkeen maalan dee waa kii rasuulku nimankii rumaada ahaa buurta saaray saxaabigii cabdillaahi madaxda uga dhigay arrintii waa ku isku qabsaday oo markay arkeen gaaladii oo la jebiyey oo yaacaya oo naagii firdhadeen oo dee waa kuwii soo kacay iyagoo haniimadii doonay waaad raajixi kartaa kutubta siirada ma ogtaa allah wuxuu leeyay subxaana wa tacaala xataa idaa fashiltum markaad fulayowdeen watanaasactum aada fi lmri arrintiina aada kala diidateen saxaabigii meesha amirka looga dhigay ay diideen ka yaaceen wa casaytum aada caasideen alla iyo rasuulkiisii ilaa rabku meeshuu dejiyey bay ka tageen min bacdi maa araakum intuu idin tusay dabadeedna aada sidaa yeesheen min bacdi maa araakum intuu idin tusay dabadeedna aada sidaa yeesheen maa wixii alla idin tusay maa qaniimadii rabbi idin tusay tuxibuuna aada jeclaydeen amba nasrigii iyo guushii markaasi ayaa ilaahay nasrigiisii idinka hor joogsaday jawaabta qadar ay manacakum nasra markaasaa ilaahay nasrigiisii idinka hor joogsaday wa minkum waxaa idinka mid ah man mid baa idinka mid ah yuriidu doonaaya alaakhira aakhira doonaaya wa minkum waxaa idinka mid a ah, man baa idinka mid a ah, yuriidu doonaya addunya wa minkum waxaa idinka mid a ah manduul yuriidu doonaya alaakhira aakhira doonaya uma dabadeed sarafakum alla wuu idin leexiyey idinka waa jebintii ma ogtahay uma sarafakum alla wuu idin leexiyey canhum ayaga xaggooda ayuu alla idinka leexiyey oo idinkiibaa dagaalka ka yaacayba muxuu rabbi sidaa u yeelay liyabtaliyakum rabbi si uu idin jirrabo idin imtixaamo imtixaan oo markaa kashaaqida la eego liyabtaliyakum si uu rabbi idiin jirrabo idiin imtixaamo imtixaamidda alla waxba kama faa'iidaysanayo laakiin iyagaa lagu kala reebayo walaqad cafaa alla wuu dhaafay saamaxay cankum idinka wallahi laqad cafaa cankum rabbi wuu iska kiin saamaxay wallahu alla duu fadlin fadli allah u saaxiibka ah weeye cala lmu'miniin mu'miniinta korkooda id xilligii buu rabbi idin leexiyey sarafakum taasay ku xidhmaysaa iska ilaali id xilligii buu rabbi idin leexiyey tusciduuna aad ku fogaanayseen dhulka dambayaaceen ma ogti qira'ada inaata tusciduun aad ku fogaanayseen arlada oo walaa talwuun aydaan soo eegaynin amba aydaan milicsanaynin calaa axad qofnaba aydaan soo eegaynin id xilligii buu rabbi idin duway tusciduuna aad ku fogaanayseen banaanka aad yaacdeen oo walaa talwuun aydaan dayaynin calaa axad qofna aydaan eegaynin amba aydaan milicsanaynin walxaal baa sidaa yeesheen arasuulu rasuulkuna yadcuukum uu idinka yeedhaayey fii ikhraakum kuwiina dambe asaaqa waa kuwi dambeeyey maaragtay fii ikhraakum ay min ikhraakum kuwiina dambe xaggooda uu rasuulku idinka yeedhaayay waktigaasaa ilaahay idin duway oo idinka sarfayay iyaga xaggoodaba faasaabakum rabbi wuxuu idinku abaalmariyey dama murugo iyo tiraanyo ayaa rabbi idinku abaalmariyey murugadaasoo biamin ay bisababi amin murugo sababteed aada rasuulka ilaahay murugo geliseen oo halkii rasuulku idin dhegayntaa ka tagteen ayaa rasuulku wuxuu ka tiraanyooday khilaafidaada amarkiisii khilaafteen ad meeshii ka timaadeen faahaabakum rabbi wuxuu idinku abaalmariyey ama murugo biamin ay murugo daraaddeed ay bisababi amin adaqtumuuhu rasuul allah rasuulka ilahay aad dhadhansiiseen amba waxaad tidhaahdaa faasaabakum rabbi wuxuu idinku abaalmariyey ama murugo biamin ay calaa amin murugo kale korkeeda ah waa tirayo maaragtay fara badan muxuu rabbi idinku abaalmariyey murugadaasi likay laa taxsanu markaa laadani silay noqonaysaa haddii faasaabakum tan aynu ku xidhno likay laa taxsanuu ay likay taxsanuu si aada ugu tiraanyootaan ba alle mustaa idinku abaalmariyey murugadaasi marka laamku waa sila likay laa taxzanuu ay likay taxzanuu si aad u murugootaan calaa ma kii aada ugu tiiraanyootaan faatakum idinka tegay iyo walaa maa asaabakum ay wamaa asaabakum iyo wixii idin haleelay ee idin asiibay wallahu alle khabiir ilaaha xogaalku aweeye bimaa tacmaluun waxaynu ku xidhi karaa walaqad cafaa cankum baynu ku xidhi karaa walaqad cafaa cankum alla wuu iska kiin saamaxay muxuu rabbi idiin saamaxay likay laa taxsanuu si aydaan ugu tirayn markaa laadu sila maaha likay laa taxsanuu si aydaan ugu murugoonin calaa maa kii faatakum idinka tegay iyo walaa maa kii asaabakum idin haleelay wallahu alle khabiir ilaah ogaalka ku aweeye bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan allaha ogsoon weeye subxaana uma dabadeed murugada dabadeed ansala wuxuu soo dejiyey calaykum rabbi wuxuu korkiina ku soo dejiyey min bacdi amana amni buu alla ku soo dejiyey ka bedel nucaasha lulo ayuu ilaahay ku soo dejiyey rucbigii baa baxay argagixina walaba oo luuday ilaa ragga qaarkood seefta ay ka dhacda ay soo qabanayeen uma anzala wuxuu dejiyey calaykum rabbi korkiina min bacdi algham murugada dabadeed amna amana amni buu rabbi ku soo dejiyey ka bedel nucaasha lulo ayuu ilaahay ku soo dejiyey amba waxaa tidhaahdaa min bacdi lami rabbi wuxuu ku soo dejiyey murugada dabadeed amanatan xaala kawnihi amana xaal uu yahay kaasi amni nucaasa ayuu rabbi kusoo dejiyey nucaaskaaso yaksha taksha haddaad tidhahdana amanadaad ka sifaynaysaa nucaaska hurdadaasoo yakshaa dadaya daa'ifa qayb minkum idinka idinka mid ah waa hurdo qabanaysa maaratay hurdadaasoo yakshaa daboolaya daa'ifa qayb minkum idinka idinka mid ah hurdo ku dhacday moogta wadaa'ifa kuwo kalena wadaa'ifatun qolana qad ahamat waxa warwargelisay hum ayaga anfusuhum baa may warwargeliyey way baqeen kuwani maogta wadaa'ifa kuwo kalena qalaq baa ku dhacaya argagaxe qad ahamat waxaa murugo gelisay hum ayaga anfusuhum lafahoodii yadunuuna xaal ay u malaynayaan bay taashahano gelisay bilaahi alleh hayra alxaq xaq waxaan ahayn mana aan xaq ahayn dhanna aljaahiliya ka bedel dhanna aljaahiliya jaahiliyadda malaceeda ayaa la u malaynayaan amba dhanna aljaahiliya ay ka dhanni aljaahiliya jaahiliyadda malaheedii oo kale oo dannada waxaa lagu nasbiyey binasci lkhaafid ay tahay yaquluuna waxay leeyihiin ijtinaaf ka dhig markaa maxay leeyihin marka kuwani yaquluuna waxay leeyihiin hal lanaa annaga miyuu noogaba sugnaaday min almri arrimaha xaggooda miyuu noogaba sugnaaday min shay ay shay un shaynaba shayba annaga nooma sugnaanin hal lanaa ay maa lanaa noogama sugnaanin min alamri xagga arrinkaba min shay shaynaba noogama sugnaan waa la sheekaayo keenay goobta waxbana lama weydiin waanu iska jujuubnaynun qul waxaad tidhaahdaa nebiyow ina almra amarka kullahu dhammaantii lilahi alla ayaa iskale waa munaafiqiin kuwani ma og yukfuuna waxay qarinayaan fii anfusihim lafaho naftooda waxay ku qarinayaan maa waxbay ku qarinayaan laa yubduuna aanay muujinaynin laka adiga aanay ku muujinayn yukfuuna waxay qarinayaan fii anfusihim lafahooda waxay ku qarinayaan maa waxbay ku qarinayaan gaalnimo laa yubduuna aanay muujinaynin laka adiga aanay ku muujinayn yaquuluuna waxay leeyihiin law kaana lanaa anaga hadduu nooga ahaan lahaa min almri xagga arrinka shay mintiisa labaheed wata laga saara hadda maarkaysa shay shay hadduu ahaan lahaa hadday arrinka aan wax ku lahaan lahayn maa qutilnaa na laguma laayeen haahuna halkan waa goobaas ma goob lagu dagaalamaa lagooyo ma ogta qul waxaad tidhaahdaa nebiyo law kuntum haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiinii haddaad ahaan lahaydeen labarasha way soo bixi lahaayeen aladiina kuwa kutiba lagu farada ee lagu qoray calayhim korkooda kuwa loo qadaray alqatlu dilku ilaa madaajicihim meelahan ay jiifaan bay usoo bixi lahaayeen halkiinunbay ku dhiman lahay qul waxaad tidhaahdaa low kuntum haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum labarasha way soo bixi lahaayeen aladiina kuwa kutiba lagu qoray calayhim korkooda alqatlu dilku ilaa madaajicihim meelahan ay daadsan yihiin bay usoo bixi lahaayeen wafacala dalik ilaahay baa sidaa yeelay subxaana watacala halkan imtixaankan jirabay oo jihaadkan waajibiyey liyabtaliya allah rabbi si uu u jirabo oo usoo saaro aan rabbi sidan u yeelay maa kii si u usoo saaro fii suduurikum laabtiina waxa ku jira qof waliba islaam islaam iimaani iimaan buu sheegaya laakiin imtixaanku markuu dhaco aye rag baa dee maaragtay falidhaqda geenaya soo maaha ilaahay baa farad yeelay jihaad liyabtaliya allah rabbi si uu u jiraba u caddeeyo maa fii suduurikum laabihina waxaa ku jira rabbi si uu soo saaro iyo waliyumaxisa rabbi si uu u caddeeyo maa fii quluubikum quluubtiina waxa ku jira rabbi si uu tabxiis iyo caddayn ugu sameeyo wallahu alla caliim allaha ku cilmiga badan weeye bidaati suduur laabuhu waxay ehelka u yihiin amba saaxiibka ay u yihiin yoma ltaqaa maalintay kulmeenna jeestay aljamcaani labada kooxood raggii yaacay inama stasalla waxa simbiriirxiyey amba turuntureeyey hum kuwan ashaydaan shaydaan baa turuntureeyey bibacdi maa kii qaarkii baanu ku turuntureeyey kasabuu ay shaqaysteen camalkoodii iyo khilaafkay la yimaadeen ayuunbuu shaydaanku ku turuntureeyey ina aladiina kuwa tawallow jeestay minkum idinka idin ka mid ahaa yoomaltaqaa maalintay kulmeen najeestay aljamcaani labada kooxood muslimiinta iyo kafaradiiy inama istazalla waxaa simbiriirixiyey amba turuntureeyey hum kuwa ashaydaan bibacdi ma kii qaarkiibu ku turuntureeyey kaasabuu ay shaqaysteen walaqad cafa allah alla wuu iska saamaxay canhum ayaga ina la saxaabada raggiiya ahay ilaan tawallu yowm saxfi wa min alkabaa'ir ina allaha alla afuur ilaah dembi dhaafida badan weeye xaliim waana allaha dulqaadka badan allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayo laa takunuu ha noqonina kaladiina kuwii oo kale ha noqonina oo waqaaluu yidhi liikhwaanihim walaa takunuu ha noqonina kaladiina kuwii oo kale kafaruu gaaloobay ee waqaaluu yidhi liikhwaanihim walaaladood daraaddood u yidhaahda macnaa u yidhi idaa darabuu markay safraan amba idaadani bimacnaa id weeye maadisa ay u noqoto oo waqaaluu yidhi liikhwaanihim walaaladood daraaddood u yidhi idaa darabuu ay id darabuu markay safreen walaaladood fi lardi arlada markay ku safreen aw kaanuu ama ay ahaadeen huzaa kuwa duulay wa jamcu haasin idaa darabuu markay safraan mar kastay tani dhacdo fi lardi ay u safraan aw kaanuu ay ahaadaan huzaa kuwa duulay low kaanuu hadday ahaan lahaayeen cindanaa agtayaday iska joogi lahaayeen maa maatuu may dhinteen oo safarka kumay dhinteen wamaa qutiluu lamana laayeen saasay leeyihin maxaa waday daas adeediisa moogta maxaa waday halkaas ma ku dhiman liyajcal allah maxay sidaas u yeelayaan liyajcal allahu alle inuu ka dhigo bay sidaa u samaynayaan dalika ka xasra qoomamo rabbi inuu ka dhigo fii quluubihim quluubtooda dhexdooda inuu rabbi kaga dhigo maxay sidaa u yeelan liyajcal allah rabbi inuu yeelo dalika ka rabbi inuu ka yeelo xasra qoomamo fii quluubihim ku sugan wallahu alle yuxyi isagaa wax nooleeya wa yumiit isaga ayaana wax dila halkana waa lagu dhimanaya maogto qaar baa sharirada ah, dushooda ku dhinta qaarna tooraboraa bay ku nool yihiin sow maaha allah wuxu uhi wallahu alle bima tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiir allah arkaya wey walain qutultum haddii laydin dilo fii sabiili illah alla haddii de dariiqiisa laydinku dilo wallahi alla in qutiltum haddii laydin dilo fii sabiili llahi haddii laydinku dilo aw amase mubtum aad dhimataanba lamakfira dhaafid min allah hay alla xaggiisa ka ah iyo waraxmar naxariis ayaa khayrun ka khayr badan mimaa midka yajmacuuna ay urursanayaan adduunyadana ay haystaan wallahi alla in mubtum haddaad dhimataan aw amase qutiltum laydin dilo laa ila allah alla xaggiisa unbaa tuxsharuun laydin ururin doonaa ayaa alla yidhi subxaanahu watacaala fabima raxma ay fa bisababi raxma raxma daraadeed raxmadaa maadani markaa waa sila maada markaan ku leeyahay waa sila bimacnaa laa tacmal oo calaa madhabi sibawayhi fabima raxma ay fa bisababi raxma raxma daraadeed raxmadaasoo min allahi alle xaggiisa ka ahaatay ayaad linta ugu dabacsanaatay lahum ayaga nebi muxamedow walow kunta haddaad ahaan lahayd faddaa mid ad adag haddaad ahaan lahayd alfadl maxaa la yidhaha af carabiga uusbiirka baa la yidhaha waa uuska ku jira caloosha xoolaa mawta te mid liita maarag walaw kunta haddaad ahaan fa bima raxm ay fa biraxmatin ay fa bisababi raxma raxmad sababteed raxmadaasoo min allahi alla xaggeeda ka ahaatay ayaad linta ugu dabacsanaatay lahum ayaga walaw kunta haddaad ahaan lahayd faddaa mid qallafsan haliida alqalbi oo qalbi adag haddaad noqon lahayd lanfaduu way ka kala tegi lahaayeen min xawlika hareerahaaga facfu iska caashaama canhum ayaga wastakfir lahum allana dembi dhaafo weydii washaawir la tasho hum ayaga fi lmri arrimaha kala tasho oo waxa waxay ku iman dagaalkii iyo wixii lamida kala tasho faidaa cazamta markaad go'aansato mushaawaradooda dabadeed arrin fatawakal cusko cala allahi cusko way igula taliyeentaha cuskan mushaawaradaa cuskanin wey ina allaha la yuxibu uu jecel yaha almutawakiliin kuwa wax tala saarta in yansurkum allah alla hadduu idin hiilinaayo amba idin gargaaraayo falaa haaliba lakum mid idinka adkaanayaa ma jiro wain yakdilkum hadduu idin dullaynayana uu idin jebinayana wain yakdilkum hadduu idin jebinayana faman da ladii keebaa yansurukum idin gargaaraya min bacdihi dullaynta alla dabadi min bacdihi ay min bacdi khudlaani min bacdi alla dabadi kuma idin hiilinaaya wacala allahi alla korkiisa falyatawakala cuskadana almuuminuun wamaa kaana uma ahaanin linabiyi nebina uma banaana an yahulla inuu wax khiyaameeyo oma ahaanin rasuulka ilaahayna maaragtay mustaxiil baabay ka ahayd waman ylul qofka khiyaama waman yaklul qofka khiyaamo sameeya ya'ti wuu la iman bimaa kiibuu la iman halla uu khiyaameeyey yowma alqiyaamati buu la iman hadda qariinna qaar baa ku fasiri kara wamaa kaana uma haboona linabiyin uma haboona an yahulla min aliqlaal inuu wax qariyo waman yaklul qofka wax qariyo yati uu la ima bimaa alla wuxuu qariyay yawma alqiyaama cilmigii la weydiiye la iman doona waa tafsiir jira wey uma tuwafa waa loo ofin kullu nafsin naf walba waxaa loo ofin maa kasabad waxay shaqaysatay wahum laa yudlamuun ayaga oon la dulmiyeyni afaman mid afaman mid itabaca raacay ridwaan allahi ilaahay raallihaashihiisa mid raacayo islaamnimadii kaman mid miyuu la mid yahay baa'a mutay bisakadin caro min allahi alla xaggiisa kala noqday afaman itabaca ka raacay ridwaan allahi ilaahay raalli ahaanshahiisu kaman mid miyuu la mid yahay baa noqday bisakadin cara la noqday min allah la oo mawaahu hoygiisuna jahanama wya masina wabisa almasiir meel loo noqdaa baa islahaatay oo jahanamadaasi hum ayagu darajaad kuwa kala tagtagsan weeye dadku cinda allaahi alla agtiisa amba hum ayagu darajaat ay duu darajaatin kuwa darajaat leh weeye kala duduwan cinda allah wallahu alla basiir allah arkayo weeye bimaa yacmaluun allah wuxuu ihi subxaana wa tacaala laqad mana allah alla wuu u nicmeeyey cala almu'miniina buu u nicmeeyey id cille saa ma dhignaa amba id waktigiibu alla u nicmeeyey bacaa uu soo saaray fiihim dhexdooda rasuula dee maalan dee markuu ka soo saarayey iyagu mu'miniin may ahayn laakiin rasuulka soo saaridiisay mu'miniin ku noqon doonaan wey id bacaa rabbi markuu soo saaray fiihim dhexdooda rasuula rasuul min anfusihim ayaga la nooca la jinsi ah iyaga ah, ka sife yatluu ku akriya calayhim korkooda aayaatih aayaati illaah ilahay aayaadkiisa ku akhriaaya rasuulkaasoo wa yusakiihim dahira rasuulkaasoo wa yucallimhum bara alkitaaba bara ilahay kitaabkiisa walxikma iyo sunne ama fahmi la fahmo kitaabka alleh wain kaanuu mukhafafa min athaqiila shardiyahaw qaadan wain kaanuu waxay ahaayeen min qablu in kaanuu waxay ahaayeen min qablu ay min qablihi rasuulkan hortii waxay ahaayeen min qabli majiihi la fii dalaal baadinimo kuwii ku sugan bay ahaayeen mubiin cad hadda kuufiyiintu waxay odhan karaan wain kaanuu ay wamaa kaanuu may ahaanin min qablu ay min qablihi rasuulkan horti imaatinkiisa horti lafii dalaalin ay ilaa fii dalaalin laamku bimacnaa ilaa wey lafii dalaalin ay ilaa fii dalaal baadinimo kuwa ku sugan mooye wax kale may ahaanin mubiin cad allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala awalamaa marka awalamaa markii awalamaa markii asaabatkum ay idin haleeshay musiiba ma markay idinku dhacday musiibadaaso fii maxali rafcay taalaa jumladani awalamaa ma markii asaabatkum ay idin haleeshay musiiba ma markii jabkani dhacaye ma markay idin haleeshay musiibadaasoo qad asabtum idinkuba aad ku dhufateen mithlayhaa ayada labanlaabkeed oo bederba toddobaatanna aad ka disheen toddobaatanna aad ka qafaalateen ilan lin la qabtay oo la hayaa wuxuu ka dhigan yahay lin la dilay oo kale eh qultum waxaad tidhaahdeen anna haada ay min ayna hada xagguu nagaga yimi jabkani anna hada ay min ayna hada jabkani xagguu nagaga yimi waa jawaabta muslimiinta maanta haysata ee eh, qul waxaad tidhaahdeen nebiyow huwa jabkani min cindi anfusikum xagga lafihinun buu idinkaga yimi huwa min cindi anfusikum in tansurullaha yansurkum ayaa meeshii ka maqan ina allaha alla calaa kuli shay shay walba qadir allaha karawi wamaa asaabakum wixii idinku dhacay wamaa asaabakum wixii idin haleelay yowma altaqaa maalintay kulmeen aljamcaani labada col fa biidni illah ilaahay qadarkiisunbuu ku dhacay fa biidni illah alla idankiisa ayuunbuu ku yimi waa idanka alle labunbuu qaybsanaa mid sharci ah iyo mid qadaria labadaba ayuu ku dhacay maaragtay ilaahay baana sidaa sameeyey subxaanah wa tacala wafacala dalik rabbi muxuu sidaa u sameeyey liyaclama inuu ogaado almuminiin iyo waliyaclama aladiina kuwii rabbi inuu ogaado amba arko naafaquu munaafaqoobay ha ee waqiila la yidhi lahum ayaga lagu yidhi iyo waladiina kuwii qadar haddaad doonto qiila la yidhi lahum ayaga lagu yidhi tacaalow kaalaya waa markuu goosmay cabdillahi bni ubaya tacaalow kaalaya qaatiluu dirira fii sabiili illahi waar kaalaya ilaahay dartii u dagaalamay markaa shay joogsan waaye aw idfacu waar kaalaya difaaca guryihiina iyo caruurtiina aw idfacuhu <laughs> kaalaya caruurtiina iyo maatidiina difaaca qaaluu waxay yidhaahdeen law naclamu haddaanu ogaan lahayn aanu garan lahayn qitaala dagaal latabacnaakum waanu idin raaci lahayn bay yidhaahdeen bimacnaa way ogaayeen jundigii mushrikiintu inuu yimi laakin dagaal baanaan ogeyn bay leeyiin law naclamu haddaanu ogaan lahayn haddaanu garanayna macnaheedu maaha odhanin maaragtay qitaala dagaal latabacnaakum waanu idin raaci lahayne waxaanaan ogeyn meesha dagaal idin qabsanayo haddaba nimankii goobta ka noqda hum ayagu lilkufri hum ayagu aqrabu humtu mubtada ka dhig aqrabtana ka dhig khabarkii tacaluqi markaa maaragtay lilkufri iyo liliimaaniba aqrabkay ku tacaluqayaan haddaad su-aal keentoo tidhaahdo maxaa keenay kelmad kalioo isku macnaa inay laba xaraf ku tacaluqaan afcalu tafdiilku baabkan u aqbala hum ayagu lilkufri hum ayagu aqrabu saas odhanaysaa hum ayagu aqrabu kuwii uga dhawaasho badan weeye lilkufri gaalnimada xaggeeda yowmaidin maalintaasi minhum ayaga xaggooda ayay gaalnimada uga dhawaasho badan tahay liliimaani iimaanka xaggiisa hum ayagu aqrab kuwii uga dhoweeye ila hore islaamnimada u sheegan jireene hum ayagu aqrabu kuwii uga dhoweeye lilkufri a ila lkufri gaalnimada yowmaidin maalintaas minhum ayaga xaggooda liliimaan iimaanka xaggiisii bay uga dhow yihiin gaalnimo oo markii hore way qarsan jireen oo xoogaa imaan bay muujisan jireen yaquluuna waxay leeyihin biafwaahihim afkooda waxay ka leeyihiin maa waxbay ka leeyihin laysa aan ku sugnaanin amba aan ahaanin fii quluubihim wallaahu allana aclamu kii ogsoon weeye aclamu kii ku cilmi badan weeye bima yaktumuuna waxay qarinayaan bima yaktumuun waxay qarinayaan aladiina kuwa amba hum ayagu aladiina kuwa weeye qaaluu liikhwaanihim walaaladoo dartood uu yidhi walaaladoodii tegey walxaalna yidhi qacaduu qad qacaduu ay fadhiisteen kuwan odhaahdan lihi qacaduu qad qacaduu ay fadhiisteen low adaacuuna haddayna yeeli lahaayeen maa qutiluu lama laayeen waa taladiid gardiid meel daran inay ku baxayaan waanu garanaynay bay leeyihin ma ogti qul waxaad tidhaahdaa nebio haddii iska fadhi iyo iska jiibsi lagu helaayo nolol fadra'uu ka celiya fadra'uu ka reeba can anfusikum lafihinaba ka celiya almawta geerida in kuntum haddaad tihiin saadiqiin kuwii ku run sheegaya fadhi la iska joogo maaragtay inaan la dhimanaynin maarata haddii cidi ku badbaadayso shaksiga oo kaga badbaadayo fadhi geeri iyo dhimasho sidaa yeela walaa taxsabanna ha u malaynin oo ha u malayn aladiina kuwa qutuluu aladiina kuwii ha umalaynin qutiluu la laayay fii sabiili illah alla dariiqiisa kuwa lagu dilay ha umalaynin amwaata mayd kuwa dhintay ha umalayn bal eh may dhimanin eh axyaaun waa khabarkii mubtadi baad uqadaraysaa hum ayagu axyaa kuwa nool weeye cinda rabbihim rabbi agtiisa ayay ku nool yihiin yursaquun xaala kawnihim yursaquun xaal la arsaaqi doono ayaa rabbi agtiisa ku farixiina xaal ay yihiin kuwii faraxsan ayaa halkaa lagu arsaaqi doonaa farixiina xaala kawnihim farixiin xaal ay yihiin kuwii ku faraxsan bimaakii aataa uu siiyey hum ayaga allahu alla uu siiyey oo min fadlihi ilaahay fadligiisa ka mid ah minta tabciyadiya aynu ka dhigno amba min fadlihi xagga fadligiisa rabbi ugas ibtidaal haaya ma arkaysa amba fadligiisa daraadii wayastabshiruuna waxay ku bishaaraysanayaanay ku faraxsan yihiin biladiina kuwiina way ku bishaaraysanayaan wanaag inuu kasii horreeyey biladiina kuwiina way ku faraxsan yihiin lam yalxaquu aan haleelin bihim ayaga oo min khalfihim ayaga dabadood ahaaday macnaa dadka mu'miniinta ee soo socdana way ku faraxsan yihiin waana ka horreeyo wayastabshiruuna waxay ku faraxsan yihiin biladiina kuwa ayay ku faraxsan yihiin lam yalxaquu aan haleelin bihim ayaga een la dhimanin ayay ku faraxsan yihiin min khalfihim ayaga dabadood ahaaday ka bedel allaa khawf waxaa la yidhaha bedelulishtimaalo waxay ku faraxsan yihiin waxay heli doonaan kuwani mara waxay ku faraxsan yihiin allaa khawf wayastabshiruuna allaa khawf cabsiyi inaanay ahanin bay ku faraxsan yihiin calayhim korkooda oo walaa hum mana ahaan doonaan yaxzanuun kuwa tiiraanyoon doona mana ahaan doonaan وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك